waa cidla haawinaysa oo haddii qof caadi ah uu is yidhaahdo dhex mar waxa uu dareemayaa cabsi waxa keliya ee uu maqlayaa waxa weeye jabaqda albaabada iyo daaqadaha furan ee dabayshu ay ruxayso haddii jeebka ay lacag kugu jirto ma helaysid meel aad wax ka iibsato laakiin meelo ka mida ah magaalada waxaa dhici karta in ay kaaga hor yimaadaan ciidamo soomaali ah oo qoryahooda garwaaxsan muuqaalkaasi hadda waxa uu ka jiraa magaalada qoryooley oo sabtidii ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom kala wareegeen al-shabaab dadka magaalada waa ay wada qaxeen qaarkoodna waxay u tahay markii ugu horraysay ee beledkooda abid ay ka qaxaan waxaa qaar ka mid ah waddooyinka ka baxa magaalada aad ku arkaysaa dad jilicsan oo u badan haween iyo carruur oo waddada ku jooga markii ay ka soo baxsadeen xiisadaha iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee weli ka jira qoryooley waxaan indhahayga saaray haweenay xaamilo ah oo canugna dusha uu u saaran yahay mid kale oo haraa dartii carrabka uu qalalayna gacanta jiidaysa waxa keliya ee carruurta ay u sidaana ay yihiin alaladii carruurta ay ugu seexan lahaayeen waxa aan la hadlay rag qaxaya iyo kuwa tuuladooda lagu soo qaxay dadkan masaabkiin marka jugtiya jugtiya adig qubaati iyo adna urdoy marka maantana ala markii hub markii markii markii ganda weyn hidididina na waa bixina meesha ma joogi karin waa khaylna ilmi waa ooya baab meeshan wad adigu dhaaya marka xawaa caasa caasa caasa jaraha caas markii jaratina walwalkacdooda eh, dadkan xaggee aadayaan eh, inta u socdaa afguy xamari afguy adiga qilshimaa ila dhulkaas adiga iska aadaayaan eh, maxay tahay sababta marka dadka ay dadka macnaha waxaa adiga adiga gantalka adiga gamay adiga ay ku cabsanayaan ah, hubkan niyo qaxa waxa waaye waxaa bar dad cagaal wato odayaalaa kaxayaan qoryiiley ilaa iyo boolisheer maxaan ku yidhahdaa tajeebey basiiliyo dhulkan maaragtay ilaa nawaaxiyaheeda waa laga soo qaxayaa meel la yidhaahdo waa gaadi mashaane janaale ilaa iyo xamar ay u qaxayaan qaraxaan iyo waxaan dhacay ma ogmaayeen wax kaloo jiro oo bilaaya u kacayaan ma jir wallaahi meel ay ogyaana hadda ay u qahaan ay garanaan ma jirta nin gurigiis hadduu soo bax meel u yaqaano u socdo ma u yaqaana iska soo naf naf zaa'ida weli zaa'id badan dad badan oo ceedan oo wax arkay na weyn ah wax ceed us u kohnayo ceed lama garanayo tirada dhabta ah ee ka qaxay qoryooley iyo agaaraheeda laakiin waxaa lagu qiyaasayaa ilaa iyo siddeed kun oo qoys kuwaasoo aanay jirin wax caawinaya meelaha dadku ay u qaxayaan waxaa ka mida kurtunwaarey afgooyeyarey farxaano jeerrow cabdicali garasyeereed jannaale marka ilaa iyo muqdisho guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur sidi ayaa b b c da u sheegay in dadka shacabka ay xaaladda baxnaaninayaan si tartiib tartiib ahna ay u soo noqonayaan isaga uu ku eedeeyey al-shabaab in dadka ay cabsigelinayaan laakiin marka ay ogaadaan sida uu yidhi xaqiiqda meesha ay ku hayaan in ay ku soo laaban doonaan dhaqso gaar ahaan kuwa aan al-shabaabka ka tirsanayn sheekh maxamed abu cabdalla mas-uulka al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose oo sheegay in aanu ka fogeyn qoryooley ayaa b b c da ugu warramay in dadka ay ka qaxayaan wax uu ku tilmaamay madaafiicda cadowga ee aan naxariista lahayn iyaguna ay bilaabeen inay caawiyaan dadkaasi waxaana intaasi uu ku daray in weerarro joogta ay ku hayaan ciidamada ku soo duulay sida uu yidhi weerarkii ugu dambeeyeyna maanta uu ahaa ayna kala jareen dhammaan waddooyinkii sahayda ay u mari lahayd ciidamadaasi guud ahaan gobolka shabeellaha hoose sida ay sheegtay qaramada midoobay ilaa iyo saddex milyan oo dada ayaa waxa ay saameeyeen oo ka qaxay howlgallada ciidan ee u dambeeyey ee ka bilowday qaybo ka mid a ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ilaa iyo laba iyo labaatan kun oo ciidamo afrikaana oo ka kala socda ilaa iyo lix waddan ayaa waxa ay ka howlgalaan soomaaliya waxaana ay taageero ka helaan qaramada midoobay iyo dalal uu maraykanku ka mid yahay si ay u caawiyaan dowladda soomaaliya ee milatari iyo dhaqaale ahaanba daciifka ah balse caalamku uu aqoonsan yahay khatarta ugu weyn ee haysataa dowladda ayaa waxay kaga imaanaysaa kooxda mintidiinta islaamiga ee al-shabaab ee ku xidhan alqaacida maxamed ibraahim macalimu b b c shabeellaha hoose